wariyey nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi caaisho wax alla waxaa xaajigu sameeyo samee oo acmaal xaajigu waa xirana marka hore waa xaajigu waa talbiyeysanaa xaajigu carafo ayuu istaagaa wuquufulcarafuu samaynaa musdelifa ayuu xaajigu habeenka tobnaad u hoyanaa maanta tobnaad markii salaada subax la tukado xaajigu jamratulcaqabuu tuuranaa acmaashaas oo xaajigu sameeya dhammaan sameen laakiin kacbada ha isku dawaafo dawaafki haddii loo diiday sacyigiina waa ku xiranya maxaa yeelay sacyiga waxaa shardi ah in dawaaf ka horeeyo sacyi lama samayn karo aan dawaaf ka horeyn shardi waxaa ah inuu dhaco bacda dawaaf marka xadiidkan wuxuu noo caddaynaa gabadha markay xajinayso haddii dhiiggii caadada u yimaado dhammaan acmaasha xaajigu sameeyo waa samaynay laakiin waxaa ka xaaraam haysan samayn karin inay kacbada dawaafto haddii dawaafkii ka xaaraan yahay sacyigiina waa ka xaaraan hal mar ay dhici karta day marka hore to laheed dawaafka kadib inay samaydo sacyi laakiin ayadoon dawaafkiiba samayn hadii dhiigga yimid waa ka xaaraan marka waa ka xaaraan inay samaydo dawaaf beydkaba ma geli karto marka xadiidkan sidaasu faaidayna ifcali samee maa yafcalu lxaaju qofka xaajiga acmaasha ah, uu sameeyo oo acmaasha xajka ka mida ayra alla taduufin laakiin ha dawaafin bilbeyti kacbada xataa tatur ilaa ad ka daahir noqoto rawaahu muslima wariyey kun laba boqol toban iyo ko fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana alxaa'ita gabadha xaa'idadah dhiigga caadada qabta laa yasixu minhaa ka ansixi maa inay dawaafto bilbeyti kacbada xataa tanfura ilaa ay daahir noqoto ey xataa yanqadixa ilaa uu ka go-o canhaa xaggeeda addamu dhiigga wa takhtasila ayna ka qubaysato waa in marka horeeto dhiiggii ka go-o kadibna ay ka qubaysato markaas kadib ay geli kartaa masjidkii oo ay dawaafi kartaa kacbadii ka salaatii salaaddii lianna dawaafa in la dawaafo bilbeyti kacbada salaadku waaba salaadba kamaa fi lxadiidi sida ku sugan xadiidka alma'huuri laga soo guuriye can nabiyi sala allahu calay wasalam nabiga laga wariye xadiidka saxiix jaamicu saqiirka ku sugan sheekh naasir uu ku saxiix yeelay asalaatu bilbeyti sala beytka oo la dawaafa waa salaad laakiin ilaahi weynaa wuxuu xalaaleeyey addawaafu bilbeyti sala in la dawaafo beydka oo kacbada ah waa salaad oo kale laakiin ilaahay wuxuu xalaaleeyey qofka dawaafa inuu hadli karo laakiin qofka tukan ama hadli karo taas u kala duwey qofka salaad ku jira uma banaan inuu hadlo laakiin qofka dawaafa oo kacbada ku wareega waa hadli karaa wax aan wanaagayna ku hadlay nuu yidhi nabigu sal allah alay alxadiiu sadis cashar xadiidka toban iyo lixeeye haada maxalu في الموضع عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم wa rawaa maalikun imaamu maalik wuxuu ka wariyey can cabdillaahi bni abi bakar ibni xasm anna fi lkitaabi kitaabkii waxaa ku sugnaa alladii kitaabkii katabahu rasuululahi uu u qoray sala allahu calayh wasalam licamar ibni xasm nabiga u qoray hadii lu yidhaha waa amray wey amarkiisa lagu qoray ee nabigu gacanta wax kuma qori jiro nabiga u qoray macnaha nabiga amarkiisa lagu qoray ana fi lkitaabi kitaabkii waxaa ku sugnaa aladii kitaabkii katabahu uu qoray rasuululahi sal allahu calayh wasalam licamar ibni xasmi uu qoray camar ibni xasmi kitaabkii uu qorayo ilaa ahli yaman reer yamaneed inuu kitaabkan u geeyo oo axkaamta ay ka bartaan kitaabkaas waxaa ku sugnaa wa allaa yamasa alqur'aana qur-aanka waa qof daahira maahan qof kale waa inuusan kitaabka taaban kitaabka qur-aanka ah qof daahira qofaan ahayn waa inuusan taaban saasaa ku sugnayd rawaahu maaligaa ku wariyey fi lmuwada raqamka afar boqol toddobaatan iyo kow wasaxaw ibnu xibbaana saxiix yeelay lix kun shan boqol konton iyo sagaal xadiidkaas markuu cadayna qof aan daahir ahayn ma taaban karo kitaabka qur-aanka qofka haddii janaabo qaba daahir maahan gabadhu hadday caado qabto daahir ma ahana laleey ilaahay ka qubayso qofka haddii weysadu ka jabto daahir ma ahana laleey ilaa uu weyse qaato daahir ahayn waa qof xada qaba xadakuna wuxuu u qaybsamaa xadau abar waxadau asqar xada abara waxaa la dhaha maa yuujibu lqusla wixii qubays waajibiyey qofkan haddii qubays waajib ku yahay daahir maaha daahir maaha daahir ma ahan ala dhihi kara dii qofkan qubays waajib ku yihi gabadhii caaday qabta ama qofkii janaabu qaba rag iyo duwan midku raba ahaade qubaysaaba waajib ku ah xada abaraha saaran qofkaas daahir maaha la dii kara kitaab qur-aan ma taaban karo qofka weysadu ka jabtayna xada asqaraha layidha weesaa waajib ku ah soo maaha xada asqaruu ku sifaysan yaha kitaab ma taaban ah ay noo imaan doontaa qofka weysadu ka jabtay in la dhihi karo daahir maa nabigoo le anoon daahir ahayn aala keena nabigaaba yidhi anoon daahir ahayn uu inta weysadu ka jabtay uu daahir idan qofka weysadu ka jabtay daahir matiid waa la dhihi kara ah, waxaaba noo soo socdaa nabigoo weysadu inta ka jaban tahay weyse qaadanaa oo le anoon daahir ahayn hmm. marka qofka weysadu ka jabtay kitaabkaas qur-aanka ma taabaka gabadha caadada qabtaa kitaabka qur-aanka ma taabaka qofka janaabada qaba ma taaba karo maxaa yeel sadexduba daahir maaha qaala aimaam alxaafi alimaamu alxaafi abu cumar yuusuf ibn cabdilbar abu cumar yuusuf ibnu cabdilbar raximah llah wuxuu ku yidhi fi tamhiid kitaabka tamhiidka eh, oo muwadaca ku sharxo waqad dakarnaa waxaan soo sheegnay uu yidhi ana kitaaba nabiy nabiga kitaabkiisii sal اlahu alيه wasalam licamr bni xasmi uu u qoray ilaa ahli yamanna uu diray fi sunani sunooyinka arrinkooda uga qoray fi sunani fii axkaami sunan uga qoray iyo walfaraa'idi faradyaalka waxyaalaha la qadaray ee sharcigu qadaray iyo wadiyaati diyooyinka kitaabun waa kitaab kitaabkoo faadcaanow cinda ahlilcilmi ahlulcilmiga agtooda laga caanbixiyo ahlulcilmiga agtooda caanukaiyo kitaabkaas macruufun waa kitaab la yaqaan yustaqnaa waxaa laga deeqtoonaanaa bishuhrati bisababi shuhrati caanbixidda kitaabkaasu caanbaxay sababteed can ilisnaadi sanad in loo raadiyo waaba laga deeqtoon yahay shuhradiisaa ku filan shuruuxda muwada'a juska toddobaad safxada lixaad uma dakara wuxuu sheegay asaaniidda lilxadiid asaaniidda xadiidku kadibna sheegay fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan ana alxaa'ida gabadha caadada qabta wakadaljunubu qofka janaabada ku waajibtay rag iyo dumar midku raba ahaado iyo walmuxdiu qofka weysadu ka jabtay saddexdaas laa yajuusu lahum uma bannaana masulmusxafi musxaf misxaf masxaf miintu waa mualla saddexda shaqalba waa la saari karaa musxafka inay taabtaan saddexdaba uma banaano walaa xamluhu inay qaadaanna uma banaano waqad qaala wuxuu yidhi alxaafid ibn cabdilbari raximah ullah walam yakhtalif iskuma khilaafin fuqahaau lamsaar magaalooyinka muslimiinta culimmadooda fuqahaau lamsaar magaalooyinka fuqahadooda bilmadiinati xaalay ku sugan yihiin fuqahadaas walciraaq xaalay ku sugan yihiin washaam xaalay ku sugan yihiin ana almusxafa musxafka laa yamasuhu inuusan taaba karin ilaa daahirun daahir maaha iskuma khilaafin fuqahadaas calaa wuduu'in daahirkaasoo calaa wuduu'in weysaqaad ku sugan ah, daahirkiiyaa lagu fasira ila dadaa jiidayo waxay leeyihiin ee muslim kastaba iska daahir muslim maba najaasooba daahirka ay leeyihiin culummadu kitaabku taaba kara waa midka weysadu dhowran daahirkii wayba qeexeenba fuqahadii waa qeexan wa huwa qowlkaas inuusan taaba karin musxafka qofaan weyse qabin qowlu maalikin waa maalik qowlkiisii washaaficiy waa shaafici qowlkiisii wa abi xaniifa waa abu xaniifa qowlkiisii wاhawriy sufyaan athawri qowlkiisii wlwsaaciy waa wsaaci qowlkiisii axmed ibni xambalin axmed ibni xambal waa qowlkiisii waisxaaq ibnu rahwey waa qowlkiisii wa abi thawr waa qowlkiisii wa abi cubayd waa qowlkiisii wahaulaai kuwaan aan tiri afartii madhab iyo qayrkood wey maahan afartii kaliya wahaulaai kuwaanuna a'imat lfiqi waa imaamyaalkii fiqiga walxadiii waa imaamyaalkii xadiidka fii acsaarihim waqtiyaalkoodii waqtiga iyagu joogeen oo ay noolaayeen ayaga aima ahaa aimada diinka la weydiiya iyagay ahaa saxaabaduna saasay u fahmeen saxaabada nabigu waxay fahmeen oy diinka qofaan weyse qabin inuusan kitaab qur-aana taaban karin saasay saxaabadu dhihi jireen fahamkooduna sidaasay ahay mana isku khilaafi jirin saxaabadu diintana sida saxaabadu u fahmeena loo raaca saasaa loo raacaa diinta caqli iyo fahm dambe mutaakhira laguma raaco wa qaala alxaafid ibnu rajab wuxuu yidhi raximahullah fii kitaabihi fatxulbaari maahan midka oo imaam xaafid ibn xajar maaha fatxulbaariga waxaa horey midka ibnu rajab ibnu rajabaa marka hore magacaan baxshay harxa saxiix bukhaariga juska labaad labaatan iyo kow dabcada urabaa alghurabaa fii haadihi masalati markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi haadaa kan oo ah kitaabka qur-aanka ma taaba karo qofaan weyse qabin qowlkaas haadaa kanu qowlu jamaahiiri culamaa waa culummada mucdamkooda qowlkooda wa ruwiya daalika xukunkaas waxaa laga wariyey can caliyin cali bn abi aalib بن sacdin sacd bn abi waqaas wabni cumar cabdillaahi bni cumar walaa yucrafu loo garama lahum saxaabadaas mukhaalifun mid ku khilaafay min asaxaabati xaalu ka midi hal qof oo khilaafay lama hayo oo saxaabada ka mid a aimo kalena saasay usoo naqliyeen inaan saxaabada isku khilaafin inaysan saxaabada isku khilaafin masaladaas oy dhammaan dhihi jireen qofaan weyse qabin ma taaba karo saasay dhihi jireen intaasay dhihi jireen alxadiiu saabica وrawىa أحمdu imaam أحmed uu ka wariyey can الmhaaجir بni qنfud أnnahu mhaaجir sallama wuxuu salaamay calىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waslm walxaal uu salaamay huwa rasuulku yatawadda uu weyse qaadanaa rasuulkoo meel ku weyse qaadanaa uu u yimid saxaabigan markaasuu salaamay falam yarudda calayhi rasuulku kama ridin salaamtii kama ridin xataa tawadaa ilaa uu weyse qaatay faradda calayhi markaasuu ka riday markuu weysadii dhameeyey uu yidhi wacalaykum salaam wacalaykum salaam dikrigaas aa tacarabkiisa ka ilaalinaa san weyse qabin wa qaala nabig wuxuu yidhi ciladiu sheega marka ciladii uu salaamta ridinteeda dib ugu dhigay nabigu uu sheega wa qaala nabig wuxuu yidhi inahu shaaniye lam yamnacnii iima diidin an awudda calayka inaan kaa ridiyo salaamta ilaa annii aniga karihtu waxaan nacay an adkurallaaha ilaahay inaan xuso ilaa calaa dahaaratin xaalaan ku sugan maahan xaaladda aan dahaarada ku suganahay xaaladaas maahane xaaladda kale inaan ilaahay xusaan diidaayo marka fiir nabigu xaaladii uusan weyse qaadan wuxuu leeyahy dahaaro kuma aanan sugnayn markuu weyse qaatayna muxuu leeyahay dahaaraan ku sugan idan qofka weysadu ka tabantan xaaladiin karaa daahirmaa ilaa nabiga labadii xaalo kala oo xaaladna wuxuu ka dhigay inuu daahir ah. xaaladna wuxuu ka dhigay inuusan dahaaro ku sugnayn labadii xaaluu kala qaba rawaahu ayaa wariyey raqamka toban iyo sagaal kun soddon iyo afar wasaxahu xaakim ha ku saxiix wa waafaqahu dahabiyun ha ku waafaqay tasxiixa fiihi waxaa ku sugan karaahatu qiraa'ati lqur'aan qur'aanka akhrintiisa in la kahdo liqayrilmutadahiri qofkaan dahaaro qabin kalxaaidi sida gabadha caadada qabta waljunubi qofka janaabada qaba walmuxditi qofka weysadu ka jabtay ilaa ana alkaraahata karaahada fii xaqi alxaa'idi gabadha xaa'idada xaqeeda iyo waljunubi qofka janaabada qaba ashaddu karaahadaas adag karaahadu waa labo karaahatu tanziih wa karaahatu taxriim qofka haddii weysadu ka jabto inuu qur-aanka akriya waa u bannaanta laakiin waa laga fiican yahay waana miduu nabigu lahaa sal اlahu alيه wasalam ilaa anii karihtu an adkura allaha ilaa calaa dahaar waan kahaday inaan ilaahay xuso xaaladda aan daahirka ahay xaalad aan ahayn inaan ilaahay xusaan kahaday u le karaahadaasi waa karaahatu tansiih mahan caaran qofku qur-aanka waa akri karaa korka waa ka akri karaa marka weesadu ka jaban tahay ah, maahan gabar xayd qabta maahan qof janaabo qaba weesada kaliya ka jabtay korka waa ka akri karaa waase laga fiican nabigu marka karaaha ku jirta laakiin marka oo gabadhi caado ay qabto ama se qofkii janaaba uu qabo karaahadu marka tii hore waa ka daranta waa karaahatu taxriim sida culummo badan ee fuqahada muslimiinta ka ah ay ka cabireen waa xaaraanayda ma ahan adiladu intaan kaliya ka badanta adilada ay culummadu ka qaateen inaan qofka janaabada qaba iyo gabadha caadada qabta aysan qur-aan akrin karin oo xadiidka saxiixaynka ka mida ah min xadiidka caaisha oy tiri caaisho aniga oo xayd qabaa nabigu korkayga qur-aanka ku akriyo waxay dhahdeen fuqahadu ayadu hadday akri karto wax macnaa ma yeesheen inay tiraa korkaygaa lagu akriyo qof asagu akri kara inuu yidhahdo korkaygaa lagu akriyo macna male laakiin korkaygaa lagu akriyay waxay tuseen ayadu inaysan akri karin ah, sidaas yidhahda alxadiiu taamin cashar xadiidka toban warawa lbukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can caaishata radia allahu canha ana faadima binta abi xubaysh kaanad waxay ahayd tustaxaadu dhabar furan mid uu ku dhaco waa mid waa dhiigga oo iska shubmaya oo aan dhiig caado ahayn xidid a go-ay marka dhiig caada maan waa dhiig iska socda biluu soco karaa toddoba sanu soco karaa intii uun a ana faadima binti abi qubaysh kaanad waxay ahayd tustaxaadu dhabar furan miduu ku dhaco fasa'alati nebiya nebigay weydiiday sala allahu calayh wasalam ilaa dhiigga caadada waa la yiqiin maru imaana waa go-a inta dhiiggaasu socdo gabadha wixii ka xaaraamay iska ilaale salaadii soonkii ninkeedii xajkii inay kacbadii in la furo oo kale waa ka xaaraam qur inay akrido musxabka inay taabato wixii ka xaaraama iska ilaali markuu ka go-an inta qubaysatay samaynay wixii alla u baneeyey laakiin dhiiggan waa dhiig jiraa ah, marka istixaadaa laydhaha maaha dhiiggii xayd istixaadaa laydhaha waa dhiig iska socda kii xaydkuna waa soo dhexgela gabadhii marka fiiri bishoo dhan dhiigaa ka socda maalan ama labaatan cash dhiiggaas kii cadadu waa dhexgela oo waxaa dhici karta maalmaha gabal dhiigga socda waa kii caadada maalmaha kalena dhiigga cadad waa dhamaaday kii jidadaa socda sayeelay gabadhaas dhiiggeedu iska socda gabadhaasi sayeelay taasuu halkan ku sharcay qulaas ahaana haddaan soo qulaasayno waxay tahay gabdhaha laba u kala saar marka hore gabar markii horeto dhiig caada lahaa jirtay midabkiisa taqaan waktiga taqaan bisha maalintu u yimaado waa iska taqaan maalinta dhiiggu u yimaado waa tagan maantuu ka go waa tagan maalan bisha awalkeedu ku dhacaa toddoba maalinuu hayo ama lix maalinuu hayo ama shan maalinuu hayo ama afaruu hayo waa ay taqanaa marka maalinkuu ku dhacna waa taqan maantuu ka go waa taqan midabkiisana waa taqan waa dhiig madow gaduudna ku jiro gabarna markii horeba ma iyadoon kala barano yarba ayaa dhiiggaanu iska shubmayba oo kii jirada iyo kii caadada ma soo kala horreyni ama kan jiradaaba horreeyey marka caado hore iyadu maba taqaan saasaa loo kala qaada gabaadha oo ayada aan dhiig caado hore lahaa jirin ee ayadoo yar xanuunkaan ku dhacay ee dhiiggi iska socdo waxaa la leeyahay dhiigga fiiri madow markuu yahay iyo gaduud isku jira waa dhiiggii xaydka ee iska daa wixii xaydka sababtiis xaaraan u ahaa mar alla marka midabkaas la waayo oo madowga iyo gaduudka isku jiraa oo dhiig gaduudoo khaalisa uu noqdo maxayd waa dhammaaday markaas qubayso salaadii bilow mar hadduu gaduud khaalisa noqdo salaadii bilow alday hadday midabkaas kala saari weydo oy tiraa midabkiisa ma kala aqaan waxaa la leeyahay bishiiba toddoba maalin iska daa salaada iyo soonka inta kalena inta qubaysato salaad walba u weysayso gabadha bilowgaa wey gabarna waa gabar caado lahaa jirtay gabadha caadada lahaa jirtay caadadeedii ku soco haday taqaan maalinkii dhiiggu u imaa jiray dhiiggii haddii midabkiisa weliba uu madow noqdo maalinkiina ay tahay markaas ka joogi marka la gaaro maalinkuu ka go jiray salaadii bilow alade marka fiiri gabadhaan nabigay weydiiday fa qaala nabig wuxuu ku yidhi daaliki dhiiggaasu cirqun waa xidid ma ahan dhiiggii caadada waa xidid go-ay ee dhiigga caadada maaha walaysat bilxaydati xayd ma ahan dhiiggaasho faidaa aqbalat ilxaydatu dhiiggii xaydka markuu soo qaabilo fadaci salaa salaada ka tag waidaa adbarat markay tagto dhiiggii xaydka faqtasilii qubayso marka fiiri gabadha waqtiga salaad waqtiga xaydka qabto salaadda waa ka xaydku markay soo qaabisho fadaci salaata salaada ka tag wa idaa adbarat markay dhammaato xaydkiina faqtasilu qubayso wasallitu marka marka dhiigku socdo salaaddu waa ka xaaran markii dhiigku dhammaadana inay qubaysataa waajib ku ah waa amar faqtasili inay tukataana waa ku waajib rawa axmeda weli saddex boqol iyo labaatan wa fii riwaayati lilbukhaari waxaa xataa yejiya ilaa uu yimaado daalika alwaqtu waqtiga dhiigga xaydka imaana ilaa dhiigga xaydka waqtigiisi laga gaaro salaad walba u weyse qaado salaad walba weyse qaado taasna waxay ku tusee gabadha dhiigga xaydka qabta haddii dhiiggii istixaadada ugu dalo gabadha waxaan rabaa dhiigga istixaadada qabta gabadha dhiigga istixaadada qabta salaad salaad kuma dhawro karto uma banaano inay salaad salaad ku dhawrata uma marka dhiigga xaydku ka go waa qubaysana kii kala socda soo maaha salaad walba waa u qaadana mar alla markaa salaada la gaara inta iska mayrto oo waxa weeyaan suuf iyo waxirato ayay weyse qaadana horey ka tukan salaad salaad kuma dhawra karto laakiin salaad walba inay qubaysato waajibkuma salaad walba inay qubaysato waajibkuma waxaa waajib ku ah salaad walba inay u weysaysato fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan wujuubu lqusli qubaysku waajib yahay min alxaydi laga laga qubaysto bacda inqiaaci markuu go wa fiihi xadiidku waxaa ku sugan analxayda gabadha xaydada laa tusalli inaysan wa fiihi xadiidku waxaa ku sugan analmarata haweenayda qad taraa inay aragtaa la arkaa daman dhiig fii kayri ayaami xaydiha maalmihii xaydka maalmo aan ahayn dhiig arkay oo aan dhiigga xaydka ahayn calaa sabiililmaradi jiro wadadeeday ku arkay waa jiru dhiigga istixaadadu waa jiru wahaada damu dhiiggaas jirada yusamaa waxaa lagu magacaabaa dam istixaada dhiig oo dhabar furan aa la yidhahdaa dham damulistixaada la yidhahda falmar'atu haweenayda fii awaanihi waqtigiisa waqtiga uu dhiiggaasu socdo oo aan xaydku socon daahiratun waa gabar daahira xukman xagga xukunka xagga xukunka gabar daahira wey tusalli fiihi waa tukee waqtigaas wayakhshaahaa zawjuha ninkeedu wa tacmalu waa samaynaya saa'ira maa shay dhammaantiis kaanat idahaaratu dahaaradu fiihi shayga shardan ay u heed wax kastoo dahaaro loo shardi jira u bannaanta xajkii waa xajina waa dawaafa kacbadi maxaa isagu xayd maahan waa dhiig jire wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan anna almarata haweenayda idaa mayazad hadday kala socdo bayna dami listixaada dhiigga istixaadada iyo wa tacmalu waxay ku camal faleen bitamyiisiha kala soocideeda wa tactabiru bihi kala soocidaasay tixgelina hadday dhiigga midabkiisa kala taqaan asagaasay ku camal faleen gabadhaan dhiiggii jiradu waa iska socda wakti male kii xaydkuna marna waa imaana marna waa go-a hadday gabadhaasu dhiigga kala taqaan oo ay dhigi karto alla le kan xaydka calaamadihiisiiaan haya calaamadihiisa waxaa ka mida ah madow inuu yahay gaduudbaha ku jira calaamadiisa waxaa ka mid a ah inuu adag yahay calaamadiisa waxaa ka ah inuu urayo saddexdaan calaamay fiirsata waa dhiig adag waa dhiig uraya waa dhiig madow dhiigga kalena waxaa lagu yaqaan dhiig gaduudow oo jilicsan waa xidid go marka saas u kala garato calaamadaasay ku soceen mar alla markay aragto calaamadihii xaydka waxay leedahay xaydkuyayi dhiigyo weli socda ay calaamadii weyne waay leedahay xaydku waa dhamad waa qubaysane marka waa qubaysane wax alla wixii dahaaro loo shardi jiro marka hadday calaamadaas gara karto calaamadaasay ku kala saara ayaday tixgelinay wadaalika tamyiiskaasu bilayaami maalmu ahaana oo bisifati dami dhiigga sifadiisu ahaana kamaa sayati sida imaa doono insha allah gabadha caadada leheed maalmaheedii ku kala saare gabadha kalena waxay ku kala saareen bisifati demi dhiigga sifadiisa madowga adayga uduga ah oo urka ah wa fiihi xadiidka ku sugan ana almustaxaadata gabadha mustaxaadada tatawada-u waa u weyse qaadanaya likulli salaatin salaad kasta falaa tusalli tukamee salaatayni laba salaadood biwuduu'in waaxidin hal weyse qaad alxadiiu taasica cashar xadiidka sagaaliyo tobneeyo hada maxalu وروى أبو داود عن فاطمة بنت أبي قبيش فاطمة بنت أبي قبيش أنها فاطمة كانت وحيها تستحاض مد دبر فرن وكدعه بيقل استحاطة أياكم بعجري فقال لها النبي النبي وكيري صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة إذا كان مكو سقناده دم الحيضة ديق حيضك فإنه دم وديق ديقاس أسود مدو dhiiggaasoo yucrafu la yaqaano gabdhuhu yaqaaniin saasaa nabigu ku yidhi sal allahu alay slam dhiigga xaydka waa dhiig oo madow ah oo gabdhuhu ay garanayaan saasuu ku yidhi taas marka waxay kutuse gabadha hadday kala sooci karto midab ku kala sooci karto taasay ku socon taasay ku socon faidaa kaana daaliki faidaa faidaa kaana daalika ah, dhiiggaas markuu sugnaado oo ah dhiig madow oo la garanayo inuusan ahayn kii jirada kii jirada oo istixaadada maaha waa kii xaydka kaas markuu sugnaado fa amsikii ka joog canay salaati salaada marka gabadhii aan markii hore caadaba ku dhici jirin oo aan caado lahaa jirina kowga dhiiggii jiradaa bilaabay kii xaydkuna waa yimid ayada calaamadaas ay ka bilaaba dhiig madow adadag uraya hadday aragto waa xaydhay leeda gaduud jilicsan markay aragtana waa jiradiiay leeda calaamadaasay ku soceen markay calaamadda xaydka aragtay ka joogsiyey daacaadka loo shardiyo dahaarada markay calaamaddii weydana waa qubaysane dhiiggiina waa iska socdaan ogow markaasay bilaabeen axkaamta faidaa kaana daalika dhiiggaas madowga markuu sugnaado faamsikii ka joog cani salaad faidaa kaana alaakharu dhiigga kale markuu sugnaadana fatawada i weyse qaado wasalli tuko inamaa wax kale maan huwa dhiiggaasu cirqu waa xidid go-ay ee ma ahan xayd isagu fa inamaa wax kale maan huwa dhiiggaasu cirqu waa xidid marka calaamadaasay ku socona rawaahu daawuud ayaa wariyey raqamka laba boqol sideetan iyo lix wasaxahu alxaakim qowluu yidhi yucrafu yucrafu laba dabdiyay leedahay yacrifu waa dhiig uraya iyo yucrafu waa dhiig la yaqaan labadaas magacood labadaas macnaa uu leeyay oo waxaa loo dabdiyaa marna majhuul marna musama yucrafu iyo yacrifu qowluu yidhi yucrafu fiihi ixtimaalaani laba ixtimaala ku sugan alawalkan ugu horeeya annahu yucrafu calaa siiqati min almacrifati yuuna ka yimid markaas yucrafu waa la yaqaan qaala ibnu raslaan wuxuu yidhi tacrifuu waxaa garanaya annisaau dumar qaala dibiyu wuxuu yidhi ey tacrifuu nisaa dumarkaa garanaya biictibaari lownihi midabkiisay ku garanayaan iyo wafakhaanati adadaygiisa inuu yahay dhiig ad adag kamaa tacrifuu siday ugu garanayda biictibaari caadatii caadadiisii tixgelinteeda maalmihii marka midabka iyo adadayga waa sifo maalmihiina waa firin marka labadaasa lagu garto waani dabdiga kale oo yacrifu lafdigaas dabdi kalu leeyay in musama loogu dhawaaqo waani ixtimaalka kale annahu lafdigu calaa siiqati lmacruufu ku sugan yahy min laga keeno ey lahu carfun kar uu lahu carfun kar ayuu waraaixatun ur ayuu leey lahu carfun kar ayuu le waa soo kara waa dhiig soo karay waraaixatun kar ayuu leey waa soo ura afaadahu macnahaas labaad waxaa faa'iideeyey alcaiim alcadiim abaadi fii cawn macbuud waa shaarixa cawn macbuudka sharxay shii wuuri qultu waxaa leey wa fi lixtimaali taani ixtimaalkan labaad oo ah karu leey ana min jumlati lmumayizaati waxyaalaha soocaya oo dhiigga kala soocaya oo midna xayd ka dhigaya midna ka dhigaya istixaado waxaa ka mid a ah alraa'ixata karka fa natnu urku xaydun waa xayd wa qayruhu midkaan urayna istixaadatun karka waa lagu kala saara midabkana waa lagu kala saara jileec iyo adagna waa lagu kala saara saddex calaamadood dhiiggii markaa saddex calaamadood kan xayd waa madow madow gaduud iyo madow isku jiro maan madow dhuxula maaha madow iyo gaduud isku jiro waana adagadiya waana ura kan istixaabadana saddexda kale sii mar waa gaduud khaalisa urna male waa dhiig caadiyo xidibku ayuka gaduud khaalisa urna male waana jeecsanya marka calaamadaasaa lagu kala saaray uri fanatnu urku xaydu waa dhiig waqayru istixaaba wa yudaafu ilaa dalika wa yudaafu waxaa lagu dara ilaa daalika midkaas oo urka ah maakii dukida lagu soo sheegay fi ixtimaal اwli oo min ahakanati inuu adag yahay fahiya iatu waa ifo lidami xayd u sugnaatay wlawna a ka mid a ah, calaamadaha lagu kala saara falswadu falswadu اxmar midka madow gaduudkuna ku jiro w min awsaaf اxaydi ka midi hadduu madow iyo gaduud isku jiray falswad اxmar Ah, midka gado gaduud iyo madow ma ahan mid kastoo madow iyo mid kastoo gaduud inuu xayd dee dhiiggii waaba labadaba labada ee waxay tahay madow iyo gaduud isku jira midkii ah xaydga midkaas laakiin gaduud khaalis hadduu yahay xayd ma ahan markaas waa istixaada alxadiiu cishruun xadiidka labaatan ee hada maxalu warawaa abu daauud abu daauud wuxuu ka wari can curwata bni zubayr qaala inuu yihi xadaatnii faatima binti abi qubaysh waxay ii sheegtay annahaa faatima amarad inay amartay asmaaa ow amase asmaau asmaa ow amase asmaau asmaa xadaatnii waxay ii sheegtay annahaa asmaa amaradhaa asmaa waxaa amartay faatimatu bintu abi xubayshi marka qofka wax la amray waa asmaa laakiin shakigu meeshuu ku jira waxay tahay qofka uu sheegay ma faatima bintu abi xubaysha mise waa asmaa intaas wey shakigu ma faatimaa tidhi anaa amray asmaa mase asmaa a waxay tidhi faatimaa i amartay laakiin mar walba qofka aamirkaah waa faatima midda ma'muuradahoo la amrayna waa asma xadaanii faaimatu binti faatimatu bintu abi qubaysh waxay ii sheegtay annahaa iyadu amarad inay amartay asmaaa oo amase asmaau asmaa xadaadnii ii sheegtay annahaa asmaada amaradhaa asmaa waxaa amartay faatimatu bintu abi qubaysh an tas'ala rasuul rasuulka alle inay soo weydiin oo rasuulka soo weydi ay tiri fa amarahaa nabigu wuxuu amray an taquda inay fadhiisato oo salaada ka fadhiisato al ayaama maalmihii allatii maalmihii kaanad ay ahayd taqcudu mid ka fadhiisata uma taqtasilu kadibay qubaysana xadiidkan wuxuu sheegaya gabadha haddii ay caado lahaa jirtay intaan jiradaanu ku dhicin caado aan qaldaminay lahaa maalinta uu ku dhacna waa tiqiin inta maalmood uu hayana waa kadibaa jibradaanu ku timi maalmihii awal caadada ku dhici jirtay marka la gaaray salaada ka joogay ka fadhiisana maalmahay qubaysan jirtay marka la gaarana waa qubaysana caadadeedii horey ku suqay xadiidkanu sidaasuu sheega fa amaraha wuxuu amray an taquda inay ka fadhiisato salaada iyo soomka iyo axkaamta dahaarada loo shardiyo al ayaama maalmihii allatii maalmihii kaanad ay ahayd mid fadhiisata uma taqtasilu kadibay qubaysana rawaahu abu dawuda wariyey laba boqol sideetan iyo ko fiihi waxaa ku sugan xadiidka alrujuucu in loo laabto ila alcaadati gabadhaas jirate waa inay caadada u laabato gabadha waxa weya dhiigga caadada shan iyo toban maalina ugu badan dhiigga caadada shan iyo toban marka hadday aragto dhiig iska socdo oon shan iyo toban ku joogsayn an tobankii u dhaafo han iyo toban wixii ka horeeya inuu jiro yahay lama xaqiijin karo waa inay sugto intuu dhigu ka go-a laakiin han iyo toban mar hadduu dhaafo jiraa lagu xukmina ah, dhig iska socdo han toban dhaafay jiro weyaal hadday marka caado aan qaldamin awal lahaa jirtay caadadeedii ku socon ah, caadadeedii ku socon maalmihii dhiigu ku dhici jiray ka joogsay salaada maalmihii dhiigu ka goy jiray markay gaartay qubayseen dhiiggii weli waa socdaa ogow dan kama laha waxay leedahay intii hore caadi ahayd kalna waa jirradi waa qubaysanay salaaddii bilaabay salaad walbana waa weyse qaadan fiihi waxaa ku sugan alrujuucu in loo laabto ila alcaadati idaa kaanat ilmaratu haweenaydu hadday tahay muctaadatan gabar caado laheed daakiratan xasuusatoo taqaan licaadatiha caadadeeda wa ayaamiha maalmaheedii gabar taqaan hadday tahay daysa noqon halkay aadee midabkii midabkii adaygii urkii calaamadihii ay fiiriyeen marka hadaysan aqoon caado maxaa la samaynaya caadada iyo hadday iskhilaafaan iyo calaamadda maalmihii ay tiqeen oo dhiigu kukici jira haddii midabkii dhiigga laga helo madowgii laga helo adaygii laga helo karkii laga helo waana maalmihii caadada kukici jirtay waaba iswaafaqeen calaamadihii iyo maalmihii markaas war male laakiin hadday maalmo aan ahayn ay aragtay midabka maalmo aan ahayn ay midabkii aragtay maxay samayn waydaq markaas fuqaadu way isku khilaafeen shaaficiyadu waxay leeyiin midabkaa la raaca wayda talafa hadday iskhilaafaan alcaadatu caadada iyo watamyiisu midabka wax lagu kala soocaa farujuucu shayga loo laabanaa ila tamyiisi kala soociddu ahaa kala soocidda markaas la aada sidaasay mareen aimo kalena way ku khilaafeenoo xanaabiladu ka waxay lii maya caadada la hormarin alxadii alxaadi walcishruun xadiidka labaatan iyo koobeeye wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi dakhalat asmaa asmaaa waxay u soo gashay calaa rasuulilahi sala allahu calay wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo kayfa taqtasilu say uga qubaysana ixdaanaa mid naga mid ah idaa dahurat markay daahir noqoto dhiiggu ka goo o min almaxiidi xaydka say uga qubaysana gabadha marka dhiigga xaydku ka go-o biyo isku daadi maahan qaab loo qubaystaa jira janaabada qaab looga qubaystaa jira say u qubaysaan saasa weydi gabdhaha saxaabadu nuucaasay ahaayeenoo wax iskama samayn jirin uun caada iskagama socone cilmigooday nabiga ka qadan jireen sala allahu calay wasalam cilmigooda nabigay ka qadan jireen sala allahu calay wasalam qaala nabi wuxuu i taaudu waxay qaadanaen sidliha gobteeda iyo wamaaha biiha waxay diyaarsaneen gobtu waa geed oo lagu qubaysana sida saabuunta iyo shaambadii oo kale waa geed iyo biihii qubayska labadaasay horta geyseen meeshay ku qubaysayn sidrigu wuxuu ka dhigan yahay saabuunta iyo shaambada oo kale waa shaygii lagu qubaysanayay taaudu waxay qaadanee gobteeda wamaaha biyaheeda fatawada waa weyse qaadanee u fiirso qofka marka uu rabo qubays sharciya inuu qubaysto qubayska xaydka gabadhu ka qubaysanay midka janaabada rag iyo dumarku ka qubaysanayaan qubayska maalinta jumcada sunnada la qubaysto dhammaan qubays waajiba iyo mid sunna waa isku mid saas qofku meeshuu ku qubaysay markuu tago waxaa la rabaa koow inuu qalbiga geliyo inuu gudanayo cibaadada oo qubayska ah ila qubays waa cibaado inama alacmaalu biniyati acmaashan waxay ku ansaxdaan niyada astajaababa markuu galayu niyeysana sababtoo ah hadduu astajoodo oo kadib niyeysto mar kale inuu istajooda waajib ku ah maxaa yaele xibin kastoo la mayro qabla niya qubayskii weli waa ku waajib kama dhici quba waa in mar kale lagu xeshay noqoy si uusan mar kale ugu celin kow markuu istajada bilaabaayo wuxuu niyeysanaa qofkan inuu qubaysanayo qubayskii sharciga ahaa day xaydka qubaysa haddii janaabo laga qubaysa haddii jumco loo qubaysa dii xaji loo qubaysana qubays waajibaya mid sunnaa labadaba markuu qofku sajoodo uuna niyeystay ka hor kadib uu weysaysana isagoo weli qubaysan sidii uu salaada ugu weysaysan jiray uu weysaysana weysada markuu dhammeeyu biyihinta gacanta ku qaado madaxa ku shuba qof weliba tima badana duulay markaasuu tinta salkeedu biyaha gaarsiina waa inuu faraha faraha waa inuu la marmariyo biyaha ilaa timaha salkoodu ay qoyaan faraha saas ku dhex geliyo tinta gabadha tinteedu hadday dabanta haddaysan dabnayn salka tinta waa in biyaha la gaadhsiiya oo madaxa maqaarkiisa ama madaxa laftiisa madaxa waa inuu qoyaa waa inuu qoya inay tinta dabi furfurta waa sunna hadday dabanta laakiin waajib maaha hadday gaadhsii karto biyaha waajib madaxa waa in biyuhu salka timaha markay saddex goort biyaha madaxa lagu shubo kadibaa dhinaca midigtaa lagu shuba biy dhinaca midigtaa aa lagu shuba halkaasaa looga shuba kadibaa qaybta kale lagu shuba kadib ama shaambo isticmaal ama saabuun isticmaal dhib mara qubayska sharciga waa sa weesadaasna salaadii ku tukaan haddii qofkaas intuu qubaysa uusan cawradiisu taaban laakiin intuu qubaysa hadduu cawrada taabto weysadii waa jab markuu qubayska dhameeyo wa inuu mar mar kale wayna taakudu waxay qaadanaya sidriha gobkeeda iyo wamaaha biyaheeda fatawada-u waa weyse qaadanaya uma taaqsilu waa dhaqe ra'saa madaxeeda wa tadluku waa marmarine gacantay la marmarine biyaha waa ruge biyaha ayay mar gacanta marmarine madaxa la marmarine xataa yabluqa almaau biyuhu ilaa ay ka gaaraan usuura shacrihaa tinteeda salkeeda timaha salkooda ilaa biyuhu gaaraan waa ay marmarine uma tufiidu way ku shubay calaa jasadiha jirhkeeda uma taakhudu waxay qaadanaya firsatahaa waa suuf la mariyey catar firsadu waa cad suufa oo la mariyey catar meeshii dhiiggu ka yimid dhiigga karkiisaa lagu goynaa meeshii diigu ka yimid ay marine uma taakhudu waxay qaadanaya firsatahaa suufkeeda fataaharuu bihaa waa ku dahaaro qaadanay oo meeshii dhiigu ka yimid marin qaalad waay tii waxay fahmi weyday suufkaanay ku dahaaro qaadanayn maxaa nabigu ula jeeda markaasay tihi ugu dahaaro qaadana nabiguna waa ka xishooday inuu yidhi meeshii dhiigga ka yimid mari markaasuu ku dahaaro qaado markaasay tihi saan ugu dahaaro qaata caaishaa dareenta caaisha inta ku jirtay gaalaanaa kuu sharaxayo dhiigga la raacay meel dhiig ma ka yimid meeshii la raacraac anaad waa dareemay tii nabigu wuxuu ka leexday qaala waxay tihi yaa rasuulallaahi kayfa atadaharu sameen ugu dahaaro qaataa bihaa firsada qaalad caysha waxay tihi fa carabtu waa gartay alladii macnaha yakni uu sarbeeba canhu macna xaggiisa rasuululahi sal allahu calay wasalam macnaha rasuulkuu gartay oo uu ka leexanay sal allahu alay waslm faqultu lahaa anaa waxaan ku idhiyay tihi la raacraacee suufkan aahaara dami dhiigga raadiyaalkiisa dhiiggu meeshuu ka yimid weeye mari saasaa loola jeeda rawaahu abu daawuuda abu daawuud ayaa xadiidka wariyey saddex boqol toban iyo afar asalkiisuna bukhaarigu ku sugan yahay saddex boqol toban iyo afar qowluu yidhi firsataas ay qaadanaya alfirsatu alqidcatu waa qayb oo min alquni cudbiga ka mid ah cudbiga waa waxa midkan soomaalida suufka utaqaan carabiga suuf lama yidha quطniyaa leedahay marka waa quطni almuطayabi oo diig la mariyey wax carfaya la mariyey fi lxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan sifatu lgusli qaabka looga qubaysto min alxayd taa tasilu gabadhu waa qubaysana idanqataca markuu ka goocanaa xaggeeda addamu dhiigu oo wataxaqaqad ay xaqiiqsato oo ay hubsato daalika dhiiggi inuu ay dhiiggii inuu go-ay markay xaqiiqsato tanwi waa niyeysanay alitisaala hor shaqada ugu horaydo intaas waa inay horta niyeysato ina xayd ka qubaysana hadduu qofku janaabo ka qubaysaa waa inuu niyeysto inuu janaabo ka qubaysana wax shaqaaba intaan la bilaabo markuu meeshuu ku qubaysa lahaa tago tanwi waa niyeysanay alitisaala qubays min alxayd ay ka qubaysanayn cinda ifaatatiha biyaheeda biyaha markay ku shubaydo cinda ifaatatihaa markay ku shubaydo almaa biyaha ala jamiici jasada jirkeedo marka jirka meesha ugu horayda niyada laga bilaaba dista biyaha ugu horaya tubliqu way gaarsiinaya almaaa biyahana usuula shacrihaa tinta salkeeda faidaa lam yasil hadduusan gaarin biyuhu ilaa binaqdi in la furfuro tinta daban maahane naqadad waa furfure laakiin hadday gaarsiin karto biyaha madaxa salka ayadoon furfurin furfurine laakiin si kale haddaysan ku gaarsiin karin waa inay furfurtaa waa inay furfurtaa fa idaa lam yasil hadduusan gaarayn biyuhu ilaa binaqdi tinta in la furfuro maahan oo dabi dabidii tintu dabneed laga furfuro naqadan waa ay furfureen laakiin hadday gaarsiin karto ayadoon furfurin furfuriddu waajib wa tutbicu waxay raacsiinay addiiba shay carfaya mawdica dami meeshii dhiigu ka yimid biisticmaali firsati cadsuufa inay isticmaasho firsadaasoo almumasakati oo diig la mariyey alxadiiu tani walcishruun xadiidka labaatan iyo labeeya warawa lbukhaariy bukhaariga wuxuu ka wariy can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuululahi rasuulka allaa daci ka tag cumra taaki caaishu nabigu la hadla markii nabigu xajka xirtay xajatulwadaac iyaduna cumray xiratay waxay rabtay intaan xaj la gaarin inay cumrada dhammaydo ee maalinka sideedaad ay xaj xirato marka waqtigiiya waxaa uga soo aaday caadadii maalintii sideedaad waxaa la gaaray iyadoo aan daahir ahayn cumradiina waxay u baahantay in beytkii la dawaafo oo si kale kuugu dhammaano maxaan sameeya ku tiri waqtigiina nab wuxuu ku yidhi daci ka tag cumratakin cumro keligeeda iska daa lama arkeen kuu suurtogeli ma waqtiga xajka yimi mana guda kartid cumradii waxay rabtaa dawaaf iyo saci wanqudii furfur rasaki madaxaaga tintiisa daban tinta daban iska furfur wantashidii shanlayso wa ahillii xiro bixajin xaj xiro marka cumradii awal waa u xireed xajaa la dhex gelina marka marka wuxuu faa'iideynaa gabadha markay qubaysaydoo tinta daban inay furfurto axaadiidta gabadhna waxay tusayaan inaysan furfurin taas macnaheedu waxay tahay hadday gaadhsii karto tinta salkeeda biyaha iyadoo dabiibka ka furfurin waajib kuma ah laakiin waa sida fiican marka xadiidkan waxaa laga faaideyna inay furfurtaa waa fiicanta laakiin waajib maaha saasaa laga faaidaysan rawaahu buhaariya wariyey saddex boqol tobaniyo fiihi xadiidka waxaa ku sugan istixbaabu naqdi shacr tinta in la furfuro in la sunneeyo lilxaa'idi gabadha caadada qabtaa loo sunneeya cinda algusli qubays agtiisa wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan anal xaa'ida gabadha caydka qabtaa taqtasilu waa u qubaysanay lilixraami markay xaj xidhanayda waa u qubaysanay cumraduna waa la mid wa in kaanad habad ku sugnaato gabadhu fii asnaa'i xaydiha xaydkeeda dhexdiisa gabadha iyadoo xayd qabta markay xaj xidhanayda waa qubaysana sida dadka kalo ama xaja ha xerato ama cumra ha xerato waa laga raba qubayskan ku tukanay laakiin waa qubayskii sunada ahaa oo xaj waa laga raba wallahu subxana wa tacaala sal allahu waslm wbaaraka cala nabiyina